alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira kitaab radac naas nuugga kitaabkii ka hadlaayey weeye axkaamta ka dhalanaysa naaska in la jaqo ama dadkii naaska wada jaqay axkaamta ka imanaysa ama cidday naaskooda jaqeen iyo axkaamta ka dhalanaysa kitaabkii ka warramayey weeyaan can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalama fii binti xamza cabdulahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fii binti xamza ina xamza wuxuu ka yidhi xamza waa nebiga adeerkii ruma waa xamzatu ibnu cabdilmualib nebiguna waa muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib marka adeer ruma ayuu nebiga u yahay calayhi salaatu wasalaam marka xagga nasabka laga eegayo inanuu dhalay ayaa dadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen maad guursatid ina xamza xagga nasabka marka laga eegana ilmaadee rumay noqonayaanoo laba walaala'a ah baa kala dhalay nebiga iyo ina xamza inantaa xamsa dhalay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taxillu lii iima xalaal aha yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab waxaa xaaraan noqonaya xagga naasnuuga waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu min annasab waxaa xaaraan noqonayo nasabka xaggiisa xaaraan ku noqonaya in la mida xagga naasnuugana ka xaaraan noqonaysa xamse iyo nebiguna naas bay wada shaqeen marka xagga naaskay ka walaaloobeen xagga kale adee rumaha u ahaado laakiin xaggii naaskay walaalo ka yihiinoo naas bay wada jaqeen oo huwayba addoontii la odhan jiray ee abulahab lahaa ayaa xamse iyo nebigaba nuujisay nebiga waxay nuujinaysaa intii aan xariimatu sacdiya qaadan markii dambe xariimatu sacdiya nuujin doonta laakiin qadar bay nuujisay huwayba xamsena waa nuujisay wa hiya bnatu akhii min alradaaca waa inantii walaalkay dhalay buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam min alradaacati xagga naaska aannu ku walaalownay yacni xamsoo naaska xaggiisa aannu walaala ka ahayn ayaa inantan dhalay marka dee adeer ruman xaggaa uga noqonaya xagga kale ilmaadeer ha ahaadaan xagga nasabkeeda xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ina alradaacata tuxarimu maa yaxrumu min alwilaada ina alradaacata naasnuugu tuxarimu waa xaaraantinimaysaa maa yaxrumu min alwilaada wixii xaaraantinimooba oo xagga dhalmada ku xaaraan noqda in la mida ayaa ku xaaraan noqota xagga naasnuuga bukhaari iyo muslim baa isagana soo wariyey labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa naaska waxa la jaqaa in axkaami ka dhalanayso oo maxramnimo ay ka timaaddo in ciddaasi gayaan ayna isu noqon marka laga hadlayo maxramnimada ciddaan cid ee gayaan sharcan u ahayn oo aynay isguursan karin saddex nooc bay ku timaaddaa saddex nooc ayay ku timaaddaa qayb waxay ka timaaddaa xagga nasabka iyo dhalashada qaybna waxay ka timaaddaa xagga naasnuugga qaybna waxay ka timaaddaa xagga xididtinimada saddexdaba maxramnimaa ka timaada xagga nasabka waa garanaynaayo dee hooyadaa iyo walaashaa iyo eeddadaa ruma iyo habaryartaa ruma waxa weeye kuwaasi waxay noqonayaan kuwii xagga nasabka xaaraanta ku noqonayay toddobay markaa yihiin intaa in la eg baa xagga naasnuuggana ka timaadda oo gabadhii ilmahaa jaqsiisay shuruuddeedu hadday dhammaystiran tahay shuruuddii naasnuugu hadduu dhammaystiran yahay waxay u noqonaysaa hooyo xagga naasnuugga ah hooyo xagga naaskaa ah bay noqonaysaa ciddii naaskaa la jaqday ama ciddii iyadu ay dhashay waxay noqonayaan iyaguna markaa walaal inay la noqonayaan hooyadaa jaqsiisay walaasheedna habaryo rumay u noqonaysa hooyadaa jaqsiisay ninkii qabayee irmaaneeyey walaashii waxay u noqonaysaa eedda rumay u noqonaysa waxaynu ku arki doonnaa taas xadiiska soo socdaynu ku arki doonnaa insha allah aayaadka markaad eegto aayaddan suuratu nisaa waxay sheegtay un laba nooc bay ka sheegtay naasnuugga waa hooyooyinka xagga naaska hooyada idinku noqday iyo kuwa xagga naaska ah ku walaalowdeen labadaasay sheegtay xadiiskan haddaba wuxuu sheegayaa inta nasabka ku xaaraan noqota in la midii in naasnuuggana ay xaaraan ku noqoto markaa naasnuuggi waxaa ka imanaysa hooyadii waxaa ka imanaysa habaryartii waxaa ka imanaysa eeddadii yani mxu saasay u soconaysa marka intii in la eg ayaa markaa ka imanayso xaaraan markaa ku noqonaysa marka gabarh kasta oo markaa waxa weeye nasab ku xaaraan noqotay midda la midkii waxay ku xaaraan noqonaysaa xagga naasnuugay xaaraan ku noqonaysa cidda naaska jaqday uma tallaabayo xaaraannimadu usuushiisa uma tallaabaya isaga laakiin furuucdiisa waa u tallaabaya wixii isaga ka faracee uu sii dhalay waa u tallaabaya oo hooyadii naaskeeda u jaqay dee hooyay uga dhigan tahay wuxuu sii dhalana ayeeyay uga dhigan tahay wixii isaga ka faraca xurmadii waa ka imanaysa cidda naaska jaqsiisay cidda ka faracaana xaaraannimadii waa ka imanaysa oo shakhsigan markaa waxa weeye naaska jaqay cid alla ciddii ka farcantay ciddaa naaskeeda u jaqay isaga waxay ka tahay xaaraan laakiin kuu isagu sii dhalo iyo kii markaa waxa isaga naaska kula walaal noqday kuu sii dhalaa iyagu xaaraan ma kala noqonayaan waayo waxay iska noqonaya iyagu ilmaadeer bay noqonayaan ilmaadeer ayay noqonayaan marka waxa weeye waxaa ka imanaya xawaashidii inuu markaa u tallaabo xawaashidii marka waxa de naaska shakhsiisay xawaashideedii inuu u tallaabo hadday tahay eeddadii iyo hadday tahay habaryartii iyo hadday tahay yani ashyaadaas haddaba wakhtiga naasnuugaasi axkaamtaa keensanayo waxaa shardiga inuu dhacay filxawleyn labada sano gudaheeda waa inuu dhacaa oo ilmaha naaska jaqayaa waa inuu ka yaryahay laba sano waa inuu ka yar yahay hadduu labada sano dhaafo wakhtigii naasnuugga waa dhaafay labada sano hadduu dhaafo wakhtigii naasnuugga waa dhaafay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku waxay nuujinayaan ubadkooda laba sano oo dhammaystiran waa ciddii doonta ayaa nuujinaysaa inay naasnuugga dhammaystirto haddii labada sano dhammaadaan naasnuuggii waa dhammaaday sida aayaddaba laga fahmaayo waalkaamilu laa yukammal saas aawadeed waxaa laga fahmayaa wixii xawlaynkaa ka dambeeyo labadaa sano ka dambeeya xukunkii naasnuugga inaanu yeelanayn saasna waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen axaadiis mawduuca ayiidaysaana waa jirtaa sida xadiiska tilmaamaya laa radaaca ila ma kana fi lxawlayn oo daara qudni uu soo warinaayo min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas naasnuug muctabari ma jiro mooyaane labada sano gudaheeda inuu dhacay inta ilmuhu laba jir aan u gaadhin oo labadu aynay u dhammaystirmin laba sano aynay u dhammaystirmin waa in wakhtiga ay dhacdaa wakhtigaasina waa wakhtiguu ku koraayo ilmuhu xadiis kale wuxuu sheegayaa laa yuxarimu min alradaacati ila maa anbata allaxma wa anshaza alcadm naas nuugga xaggiisa ma xaaraantinimeeyo mooyaane wax hilibka soo saaro oo bimacnaa hilibka koriya lafahana xoojiya oo sare u qaada ruuxii weynaana marka naas nuug ma korinaayo hilibna uma soo saarayo oo kuma naaxayo lafana u adkayn maayo sidaas aawadeed wakhtiga markaa muctabarkii waa inuu wakhtigaa yahay waa shardi mar labaadka waxa shardi ah ilmuhu markuu naaska jaqaayo waa inuu markaa yahay mid gaajo ka jaqaayo waa inuu yahay inama aradaacatu min almajaaca naasnuuggu wuxuu ka ahaadoo keliya gaajo xaggeed buu ka ahaaday bimacnaa hadduu naaska u jaqaayo gaajo daraaddeed ou naaskii sidaa ku qabsado iskiina uga go'o jaqitaan maraa laga soo qaadaya laakiin isagaan markaa u baahnayn haddii afka loo geliyo uu sidaa mar u yara nuugo wax yar oo aan naf lahayn iyo lama doonayn markaa inuu naas jaqee dabeed markaa uu iska daayo naas nuug lama ictibaarinayo inama alradaacatu min almajaaca waxaa kaloo loo shardinayaa waa in shan goor ay gaadhaa jaqitaanka ilmahaasi naaskaa jaqay oo radaacadii waxay leedahay nisaab xad bay leedahay nisaab ah oo loo eegayo nisaabkeedu waa shan mar waa shan goor taa fuqahadu waa isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin saddex goor baa ku filan waxaanay cuskanayaan xadiiska sheegaya laa tuxarimu almasatu wala almasataan yacnii nuugitaanka halka mar ah iyo ka labada goori waxba xaaraantinimayn maayaan waxay yidhahdeen mafhuumu lmukhaalafa waxaa laga fahmayaa wixii laba goor ka badan inuu xaaraantinimaynayo waa mafhuum mukhaalafa waayo xadiisku wuxuu leeyahy mantuuq iyo mafhuum manduuqi waa in laba naas nuug aynay waxba xaaraantinimaynayn labaa la yidhiye waxaa laga fahmayaa laba hadday ka badan yihiin inay xaaraantinimaynayaan baa laga fahmayaa laakiin sida saxiixa qawigii waxay tahay in shan naas nuug ay shardi tahay waa jiraa qowlkaa odhanaya saddexda goor waxbaa xaaraantinimaynayaa oo nisaabkii saddex baa laga soo qaadayaa qowl odhanaya waa jira culamada qaarna waa ku tageen laakiin qowlkaasi qawi ma aha waxaa ka qawisan in la yidhaahdo nisaabu radaaca waa khamsu radacaat waa shan naas nuug weeye waxaana taa u daliila xadiiska soo arooray ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha ay tidhi kaana fima yuqra'u min alqur'aan cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna waagii hore waxaa jiri jiray qur'aanka la akhriyo waxaa ka mid ahaan jiray bay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha toban nuug oo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan fa nusikhna bikhamsin macluumaat waxaa dabeed lagu nasakhay caaisha odhanaysa shan la yaqaan baa wax xaaraantinimeeya shan naas nuug oo la yaqaan baa wax xaaraantinimeeyaa lagu nasakhay wa tuwufiya rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam wahuna mima yuqra'u min alqur'aan rawaahu muslim fii saxiixi waxaa nebiga la oofsaday bimacnaa nebigu uu geeriyooday caaisha odhanaysa iyada oo qur'aannimo loo akhriyo ayuu nebigu dhintay calayhi asalaatu wassalaam xadiidkaa waxaa laga fahmayaa shanta naasnuug inay yihiin nisaabkii radaacada inay yihiin waxaana ku sugan in waxa weeye iyada oo la akhrinaayo oo qur'aannimo loo akhrinaayo in nebiga sala allahu alayh wasalam loo ofsaday marka ta la akhrinayaa ma cashru radacaatin macluumaat ba mise waa khamsu radacaatin macluumaat sida daahirka ah culamo badanna ay mareen waa in loo jeedo ta dambe ayaa iyadoo qur'aannimo loo akhrinaayo nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu dhintay oo la oofsaday ishkaal baa haddaba imanaya su'aal baa imanaysa u baahan jawaab su-aashaasi waxay tahay aayaddii nasakhday xukunka hore haddii markaa qur'aannimo iyadoo loo akhrinayo oo dadkii weli qur'aannimo ay u akhrinayaan nebigii sidaa ku dhintay calayhi salaatu wasalaam haddana qur'aankii aan lagu haynin maxaa qur'aankii looga saaray ma cidaan rasuulka ahayn sala allahu alayh wasalam ayaa markaa eh, nasakhi karta qur'aanka yacni xukumaan nebiga lagala kulmin miyaa lagu nasakhi karaa jawaabtu waa maya laakiin ahlucilmigu waxay ku tawjiihiyeen oo macnaha ay ku xambaareen inay yidhaahdeen xukunka labaad laftiisa qur'aannimaha loo akhrin jire waa la nasakhay oo waxa la nasakhay dabayaaqadii noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin wakhti ku dhow geeridii nebiga ayaa xukunka nasakhaaddaasi yimi iyadoo ogaalkiisu weli dadkii aanu wada gaadhin laakiin nebiga laga maqlay oo laga weeleeyey oo bacdi muslimiinta ka midii arrinka ay og yihiin khabarkiina dadkii aanu wada gaadhin oo kuwaanu gaadhin xukunkii hore istisxaabayaan lianna alasla baqaa'u maa kaana calaa maa kaan lama soo gaadhin xukunkani markaa in la nasakhaye ayaa nebigii dhintay calayhi salaatu wasalaam intaa dabadeed baa aayaddii dambena in la nasakhay uu dadkii kalena gaadhay yacni qur'aankaa in la nasakhay cidaan nebiga ahayn lagalama kulmine yacni nebiga ayaa lagala kulmay ee ma aha inay saxaabada ama khulafadu ku tasarrufeen iyagu cindigooda markaa ma aha nebiguna qur'aanka dee amar ilaahay inbuu wax kaga beddelaayo waxba kama beddeli karo iskii markay gaaladii ku yidhaahdeen iiti biqur'aanin hayri haada aw baddilh qul maa yakuunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsii waxaa ilaahay ku yidhi waxaad ugu jawaabtaa ima sugna oo midaan kari kara ma aha anigu iskay inaan u beddelo amar ilaahay unbaan ku beddeli karaayo anigu iskay uma bedeli karo sidaas yadaa ku dheh calaa kulli xaal saas yadaa baa lagu tawjiihinaya daa'ifa culammada ka mid iyagu waxay yidhaahdeen wahunna hunna mima yutla min alqur'aan ama fii ma yutla min alqur'aan waxay yidhahdeen xukunka ayaa loo jeedaa ama waxaa laga tilmaamayaa tii hore ayaa markaa oo cashru radacaatin macluumaatin ayaa laga tilmaamaya laakiin wejiga horeynu sheegnay baa ugu fiican halkaana waxaa xusid mudan naski wuxuu u qaybsamaa naskhi xukunka keliya la nasakho iyo mid tilaawada keliya la nasakho iyo mid labadaba la ysla nasakho waa alaaatu anwaac waa saddex nooc naskhun lilxukmi faqad in xukunka keliya la nasakho laakiin tilaawadii aan la nasakhin waana ka ugu caansanee dadka badankoodu yaqaaniin oo aayado qur'aanka ku suganoo qur'aannimo loo akhrinayo baan lagu camalfalaynoo xukunkoodii la nasakhay ay ka mid tahay aayaddaynu hore u soo sheegnay ee ku saabsanayd dumarka laga dhintaa ciddada inay ciddo tirsan jireen sannad waaladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj xukunkeeda waa la nasakho laguma camal falaayo laakiin tilaawadeedii waa baaqi oo qur'aannima loo akhrinaya waa lagu tukanaya waa lagu cibaadaysanaya qur'aannimana waa loo akhrinaya rasmigii musxafkana waa ku qoran nooc labaad oo naskhiga ka mida waxaa la nasakhaa tilaawada laakiin xukunku waa baaqi waa ka aayati rajmi waa sida aayadda rajmiga ashaykhu washaykatu idaa zanayaa farjumuuhum albattata nakaala min allah aayat rajmi tilaawadeedii baaqi ma ahoo qur'aannimo loo akhri maayo oo musxafkii kuma qornaa tilaawadii baa la nasakhay laakiin xukunkii waa baaqio qofka sinaysta ee guur hore soo maray bishardihi waa la rajminayaa dhagax baa lagu dilayaa marka xukunkii waa baaqi laakiin tilaawadii iyo akhrintii waa la nasakhay nooca saddexaad waa nooc labadaba la ysla nasakhay oo akhrintii qur'aannimo loo akhrinayana baaqi ma aha xukunkiina laguma camal falayo labadaba waa la nasakhay waxaana ka mid ah cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna xaggii tilaawadii akhrinta waa laga nasakhay xaggii xukumkana waa laga nasakhay labadaba naskhigu waa ku dhacay saddexda nooca naskhigana waa isla ogol yihiin ahlu sunnati waljamaca bilijmaac xataa ahlubidaca badankoodu waa ogol yihiin saddexda noocba in yar oo muctasilada ka mida ayaa waxay diideen naskhiga tilaawada la nasakhaayo ama tilaawadiiyo xukunkaba laysla nasakhaayo ayay diideen laakiin xataa ghaalibu lmubtadica ahlulbidaca badankoodu xataa waa ogol yihiin ahlu sunnuhuna waaba ku ijmaacsan yihiin saddexda nooce naskhigu ba inay jiraan haddaynu u nimaadno xadiiskan fa nusikhna bikhamsin macluumaat xadiiskii horeynu sheegnay laa tuxarimu almasatu wala almasataan waa mafhuum xadiiskanna oo shanta naasnuug baa uu xaaraantinimeeye waa mantuuq mafhuumulcadadka waxaa laga qaadanayaa shan wixii ka yari inaanay waxba xaaraantinimaynayn taxriimkiina manduuq ahaan waxaa loogu xidhay shantaa lagu xidhay marka sida saxiixa shantaa naasnuug ayaa shardi ah shanta naasnuug taxdiidkooda waxaa lagu eegaya curfiga shanta naasnuug sida loo xadaynaayo goormaa la ictibaarinayaa naasnuug inay tahay waxaa loola noqonaya curfiga wa kullu maa ataa walam yuxaddadi bisharci kalxirzi fa bilcurfi xududi marka wax kasta oo yimi oo aan sharciga lagu xadayn luqadana xad mucayana aan ku lahayn curfigaa lagu xadaynayaa loo eegaya alcurfu muxakam yacni qaacidada markaa guud ee alcurfu muxakam la yidhaahdaa loola noqonaya marka shantaa naasnuuc culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu ilmuhu iskii u qabsadaa iskiina uga go'aa haddii wax marka ay yaro mashquuliyaan oo sidaa uga go'o si u eega iyo wax la mida dabeedna ku noqdo intii hore lama ictibaarinayo naasnuug gaara inay tahay ee isku midunbaa lagu tirinaya waayo iskii ugama go'in haddii markaa naaskii hore uu jaqayey oo markaa waxa weeye caano badan aanu ka helin oo markaa is yidhahdo ka kale u guur ou ka kale haddana qabsado guurista uu naas ka guurayo naaska kale u guurayo laba naasnuugoo kala duwan lagama soo qaadayo haddii laga jaro oo laga gooyo ama uu ka gamcayo wixii la mida kullu daalika waxay yidhaahdeen lama ictibaarinayo waxay kaloo culammadu yidhahdeen haddii laga shakiyo naasnuug gaara ma tahay oo dhammaystiran mise ma aha alaslu cadamu asalku waa inaan u jirin oo waxaa la odhanayaa dee ma sugna baa la odhanaya shanta naasnug inay dhammaystirmeen iyo in kale haddii laga shakiyo waxaa markaana laga soo qaadayaa naasnugaas inaan u sugnayn waayo culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan alshaku fi sharti maanicun lilxukmi in shardigii laga shakiyaa ma dhacay mise ma dhicin waa mid xukunkii diidayso mancinaysa xukunkii waa baajinays saas aawadeed shan naas nuug oo la hubo waa in markaa la helaa shan naas nuug oo dhammaystiran waa in la helaa ayaa markaa shardi ah xadiiska ku soo arooray saalim ku soo arooray culammadu waxay markaa jamaahiirta culammadu ay mareen inuu yahay xukunku gaara inuu yahay khaas inuu yahay oo markaa meel kale loo gudbinayn bay jamaahiiru ahlicilmi ku tageen bacdu ahlicilmi oo yidhi waa la nasakhayna waa jiraan oo yidhi waa mansuukh sidaa odhanayaana waa jiraan daa'ifo yar oo ku tegey cidda xaalkiisu xaalkii saalim oo kale la mid yahay waa la haleeshin karaa sidaa yidhi waa jiraan laakiin sida muctamadka waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen ayaa muctamada oo la cuskanaya oo xawlaynka hadduu markaa soo dhaafo naasnuugaasi marnaba inaanu xukunka taxriimku ka imanayn can caaishata radia allaahu canha qaalat qaalat ina aflaxa akhaa abilqucaysi ista'dana calaya bacdama unzila alxijaab caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa ardaaha ina aflaxa ninka aflax la yidhaahdo akhaa abilqucaysi oo abilqucays la walaal ah ista'dana calaya waa iga idan dalbay bacdamaa unzila alxijaabu markii xijaabka la soo dejiyey dabadeed buu idan i weydiistay inuu ii soo galo aflax baa ka idan dalbaya fa qultu waxaan idhi caaishaa odhanaysaa wallaahi laa aadanu lak ilaahay baan ku dhaartee kuu idmi maayo kuu oggolaan maayo xataa asta'dina annabiya sala allahu alayh wasalam xataa asta'dina annabiya ilaa aan nabiga idan weydiisto calayhi asalaatu wasalaam aan idhahdo ma u idmaa faina akhaa abilqucaysi laysa huwa ardacanii akhaa abilqucays markaa ima nuujin walaakin ardacatnii imra'atu abilqucays ninkan abilqucays ayuu la walaal ahaa caaishana radia allahu canha wa ardaaha waxaa nuujisay gabadhii uu qabay abilqucays qabay ayaa nuujisay marka waxay tidhi akhaa abilqucays ima nuujinin walaakiin ardacatnii waxay nuujisay imra'atu abilqucays abilqucays haweenaydii uu qabay ayaa i nuujisay ee isagu ima nuujin ninkanna abilqucays buu la walaal ahaa fadakhala calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam caaisha waxay tidhi waxaa ii soo galay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi bay tidhi rasuulkii ilaahayow ina alrajula laysa huwa ardacanii ninku isagu ima nuujin ninkan ah, la yidhaahdo abilqucays ima nuujin faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam iidanii lah u idano u oggolow inuu kuu soo galo sida marar markaa hore aynu soo baraarujinnay i'danii odhan maysid waayo carabtu waxay yidhahdeen laba hamze la yskuma reebo marka hamzada labaad waa waajib libdaal ilaa xarfi maddin in loo bedelaa waajiba marka iidani lahu baa la odhanaya fa inahu cammuki waayo eh, aflax waa adeerkaa weeyo xagga naasku adeer kuugu yahay wa cammuka min aradaaca taribat yamiinuk midigtaadu ha ciidowde yacani waxaa loo jeedaa faqri ha kugu dhaco waana cibaaro ay isticmaali jireen carabtu laakiin xaqiiqadii habaarka aynay uga jeedin au soo noqon doonnaa in sha allah qaala curwatu curwa wuxuu yidhi waa curwatu bnu zubayre caaishana waxay u tahay habar yar bay u tahay oo walaasheed baa dhashay fabidaalika kaanat caaishatu taquul sidaas daraaddeed waxay odhan jirtay caaisho radia allaahu canha xarrimuu min alradaaci maa yuxarimu min annasab xarrimuu xaaraantinimeeye min alradaaci xagga naasnuugga waxaa ka xaaraantinimaysaan sababtiisa ku xaaraantinimaysaan maa yaxrumu min annasab wixii xaaraantinimooba oo nasab xaggii xaaraan ka noqdaa intaa in la eg waxaa xaaraantinimaysaan naasnuuggana ku xaaraantinimeeya wa fii lafdin lafdi kaleo xadiidkan u sugnaaday waxaa ku jiray ista'dana calaya aflaxu waxaa iidan weydiistay oo iidan iga dalbay inuu ii soo galo aflax falam aadan lahu uma oggolaana uma idmin inuu ii soo galo fa qaala wuxuu yidhi aflax baa odhanaya ataxtajibiina minii miyaad iska kay xijaabaysaa iska kay qarinaysaa wa ana cammuki anigoo adeerka ah miyaad iska kay qarinaysa bimacnaa xagga naaskaanoo adeer kuugu ah miyaad iska kay xijaabaysaa fa qultu waxaan idhi caaisha odhanaysaa kayfa daalik siday taasi ku dhacday inaad adeer ii tahay aflax wuxuu yidhi ardacadkii waxa ku nuujisay kaafka waa la hoos dhigayaaye imra'atu akhii haweenaydii uu walaalkay qabay ayaa ku nuujisay waxay kugu nuujisay bilabani akhii caanihii walaalkay bay kugu nuujisay bimacnaa gabadha waxa irmaaneeyey walaalkay marka maadaama sababta markaa caanahaasi isaga ay ku yimaadeen oo sababta uu lahaa waxay noqonaysaa inuu isaguna markaa dee kuu noqonaayo aabboo kale inuu kaaga dhigayay halka haweenaydiisu ay ku tahay hooyo xagga naaska ay kugu tahay isaguna wuxuu noqonayaa aabbe xagga naaska abuu ah noqonayaa anna isagii baan la walaalaho dee adeerkaa baan noqonayaa macnaha uu sheegaya waa saas qaala ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii bilabani akhii qaalat waxay tidhi fasa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay calayhi asalaatu wasalaam faqaala wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam sadaqa aflaxu waxaa markaa run sheegay aflax run buu sheegay iidanii lahu u idano u oggolow inuu ku soo galo taribat yamiinuk midigtaadu ha ciidowde yanii ha ciidowde waxaa loo jeedaa bimacnaa ha faqiirto taribat ay iftaqarat ha markaa ha faqiirto walcarabu tadcuu cala arajuli walaa turiidu wuquuca alamri bihi waana dhacdaa carabtu inay shakhsi markaa habaarto iyagayna uga jeedin habaarku inuu ku dhacaayo aan muraadku ahayn ayna saa uga jeedin xadiidka horeynu soo aragnay waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey oo waxa weeye labadaba waa ku sugan yahay labada saxiixba labadaba waa ku yimi riwaayadan kale ee uu sheikhu haddana soo arooriyey weli waa fii lafdin bukhaari baa iyadana soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa xurmadii ku saabsanayd naasnuugga inay intishaarayso oo ay tallaabaysaa laga qaadanaya waxaanay ahlucilmigu yidhahdaan markay ka hadlayaan naasnuugga ay ka hadlayaan daabid waxay ku sheegaan yantashiru ataxriimu can kulli min almurdicati waalfaxli ilaa usuulihi wa furuucihi wa xawaashiyihi waa daabit taxriimku wuxuu intishaarayaa oo u faafayaa mid kasta oo markaa gabadha nuujisay ah iyo ninka markaa caanaha u sababta ahaa mid kastoo labadooda ka midaba taxriimkaasi xagga usuushiisa iyo xagga furuucdiisa iyo xagga xawaashidiisa gees walba waa u faafaya bimacnaa gabadhna nuujisay ilmaha nuujisay asallada ay ka farcan tahay ee usuusha u ah aabbaheed hooyadeed ayeeyadeed ruma ama aabbe ha dhasho ama hooye ha dhashee kullu daalika taxriimku markaa waxabay waa gaadhaya hadday sare sii kacdana waa saasi leeg xagga furuucdana waa u daadegayaayo waa u faafayaa oo gabadhaa murdicadee nuujisay ilmahaas iyo ninka gabadhaa qabayba ee caanaha u sababta ahaa furuucdoodana markaa taxriimku waa u faafayaa oo wax allo waxay dhaleen iyo wixii ka sii farcamay waxay ka noqonayaan xaaraan wax allo waxa asalay ka soo jeedaan aabbaha iyo hooyadaas xagga radaacadii usuusha ay ka soo jeedaan oo dhan haddii sare loo kacana maxram bay u noqonayaan marka ilmahan ay gabadhaasi nuujisay waa min almaxaarim labadaa geesoodba waa u faafaya xagga xawaashidana waa u faafayaan oo adeerkii iyo walaalkii taxriimka iyaguna waa gaadhaya laakiin walaalladu waxa ay sii dhalaan walaalihii xagga markaa naaska ay ku walaaloobeen waxay sii dhalaan iyagu xaaraan ka noqon maayaan waayah wa yantashiru min alradiici ilaa furuucihi duuna usuulihi wa xawaashiihi naasnuuggu wuxuu kaloo ka intishaaraayoo ka faafaa radiica naaska jaqay wuxuu u faafaa xagga furuucdiisuu u faafaaye xagga usuushiisa iyo xagga xawaashidiisa uma faafo bimacnaa ilmaha naaska gabadhaa jaqay iyo wixii isaga ka farcamay ee ubadkiisa noqonaya ha ahaadaan awlaadu sulbigiisa ama awlaadu awlaadih inama ha dhalaan habla ha dhalaan dhammaan waxay u noqonayaan maxram bay u noqonayaan oo xukunkii radaacadu waa saamaynayaan laakiin xagga usuusha uu ka soo jeedo radiicaasi iyo xawaashidiisa taxriimkuma saamaynayo oo gabadha walaalkaa nuujisay dee walaalkaabay maxram u tahaye adiga maxram kuma aha macnaha laga tilmaamaya saas weeye gabadha ilmahaaga nuujisay dee ilmahaagay maxram u tahay adiga maxramkuuma aha wahaakada marka daabitka caynkaasa culammadu marka waa ku sheegaan hadda marka halkan waxaa ku sugan iyadoo taxriimkii uu u faafay xaggii yacni waxa weeye zawjka alfaxl iyo faxliga marka waxa weeye xawaashidiis bimacnaa radaacadii waxa ka yimaada adeer baa ka imanaya saa adeer uga imanaya eedana uga imanaysa habaryar uga imanaya ayeeye uga imanaysaa yani wahaakada xadiiskii markaa kalena waa inagii ku aragnay waana inoo soo socdaa mid la midine waa ibnatu akhii min aradaaca kaasina waxa weeye waa jiraa mawduucu ku saabsanyey caaisha radia allaahu canha wa may garayn xukunka radaacadu inuu u tallaabayo xagga zawjka iyo zawjka walaalihii inay u tallaabayo yacni alfaxl ninka gabadhan qabay gabadhan nuujisay ilmaha ninka qaba inuu aabbe xagga radaacada a noqonayo may garanayn aflax isagu waa garanayey oo waxaa jira marka alaabu min alradaaca siday u jirta alummu min alradaaca yani markaa saas yadaaba markaa jirta xukunka markaa xadiiska ku suganna waa waadixo waa cad yahay waxaa laga qaadanaya ragga ajaanibta ah inay dumarku ka xijaabtaan ayaa laga qaadanaya maxaarimta in laga xijaabto inaynay waajib ahayn ay bannaan tahay xijaab la'aan iyadoo markaa jidhkeedii wax ka midi muuqanayaan oo gacmaheeda iyo qoorteeda iyo madaxeeda iyo addimadeeda iyo waxyaalaha la midka ah ay muuqanayaan inuu markaa u soo geli karo maxaarimteeda cid ka midi fuqahada qaarkood iyagu waaba ku sii mubaalaqoodeen oo waxay yidhaahdeen maxramka waxay gabadhu ka qarinaysaa oo ay laazim tahay inay ka qariso maa bayna surati warukba laakiin inta kale oo dhan waxba waajib maaha inay ka qariso ahlucilmiga qaarkood saas iyadaabay maraan oo waxay leeyihin cawrada ninkoo kale qadarkaasoo kale ayuunbaa markaa waxa laazima in laga qariyo laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen taas nadar baa ku sugan ee waxaa laga tilmaamayaa khimaarada iyo waxyaalahan caadatan muuqda gacmaha iyo qoorta iyo adimada iyo gacmaha iyo in looga jeedo laakiin mafaatinta kale ee jirka aan laga tilmaamayn weliba cusurtuna waa isbedeli kartaayo noocan maa dee waxa weeye wakhtiyada qaar baa fitanku siyaadi karaan allahu almustacaan marka waxa weeye calaa kulli xaal maxaarimta in layska qariyaa inay waajib ahayn farqi ma kala laha inay yihiin kuwa xagga naaska maxram u noqday iyo inay yihiin kuwa maxram u noqday xagga nasabka iyo inay yihiin kuwo maxram u noqday xagga sihriga inta mid walba farqi ma kala leh qowl hariibaa jiro odhanaya adeerka iyo abtigu gabadha ay adeerka ruma u ahaayeen ama abtiga ruma u ahaayeen waa ynan u soo gelin oo cawraadkooda arag waayo dee inamadooday u sifayn karaan taabiciinta qaar baa qowl caynkaasa laga soo wariyey iyagoo cuskanaya in aayadaha qaarkood aan lagu sheegin adeerada iyo abtiyada inaan lagu sheegin yacni aayat nisaa laguma sheegin alacmaam waalakhwaal adeerada iyo abtiyada laguma sheegin saas aawadeed baa taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen iyagu markaa uma soo gelayaan dumarkii markaa uma soo gelayaan iyagaan xijaabnayn sababta loogu sheegi waayo sidaas weeye waayo waxay u sifayn karaan inamadooda inamadooduna maxaarimu maaha laakiin qowlkaasi waa khala inuu khalad yahayna waxaa ku tusinaya xadiiskan laftiis iidanii lahu fainahu cammuk idan adeerkaa weeyaane waxaanu ahaa adeerkii xagga radaacda ka markaa xagga nasabkuna waxa uu yahay mid kaba sii awlaysan waa yahay caayisha markay sheegayso bacdamaa unzila alxijaab markii xijaabka la soo dejiyey dabadeed xijaabka waxay u jeeddaa aayaddii suuratulaxzaab ku soo aroortay yaa ayuha alnabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa almu'miniina yudniina calayhinna min jalaabibihin aayatulxijaab aayaddaasaa loo jeeda waxaana la soo dejiyey sannaddii shanaad ee hijirigaa la soo dejiyey sida ahlucilmi badani ay maraan markii aayadda la soo dejiyey dabadeed ayay ahayd baa loo jeedaa xadiiska waxaa ku sugan taribat yamiinuk yacni midigtaadu ha ciidowdo ama ha boodhowdo waxaa loo jeedaa markaa faqiir yacni faqri ha kugu dhaco ashyaada qaarkood baa la sheegaa oo siiqada habaar u eg aan xaqiiqadii habaarna looga jeedin nebiguna dad kale waaba ka sii duwan yaho waxaa soo arooray xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey aw nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam shardi ayaan markaa rabbi la galay shardigaasi wuxuu yahay muslim kasta oo aan caayo ama aan markaa habaaro oo aan ehel u ahayn habaarkaas ama caydaas inuu ilaahay uga yeelo maalinta qiyaame qurbo iyo raxmad iyo dahiritaan uu ku dahiraayo iyo dhowayn xaggiisa ku soo dhowaynayo saas aawoodee alfaadda caynkanoo kale hadduu nebigu isticmaalo taribat yamiinuk iyo erayada la midka ah sakiladka ummuka iyo laa ashbac allaahu batnahu iyo waxaa lagu tiriyaa manaaqibta saxaabigaasi leeyahay ama saxaabiyaddaasi ay leedaha lagu tiriyaa saas aawadeed baa waqtiyada qaarkood waxaa lagu soo arooriyaa fii baabi almanaaqib baa lagu soo arooriyaa sida imaam muslimba kitaabuulmanaaqib uugu soo arooriyey xadiiskii sheegayey mucaawiye markuu yidhi iigu yeedha dabeedna lagu soo noqdo lagu yidhi yaa rasuul allahi waxbuu cunayey ow nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ashbaca allaahu batnahu ilaahay calooshiisa ma dhergiyo imaam muslim wuxuu ku soo warinayaa kitaabulmanaaqib kitaabkii manaaqibta iyo fadaaisha sheegayey ayuu ku soo warinaya wuxuu u jeedaa arrinkaasi manqabo iyo fadli buu u yahay mucaawiye waayo sabab lagu habaaraa meesha ma yaal maadaama sabab lagu habaaraa aynay oolin dee waxa uu soo gelayaa taas markaa uu nebigu yidhi waxa ilaahay aan kula shardistay ama kula ballamay in waxaweye muslim kastaan habaaro oo aan ehel u ahayn inuu ilaahay uga dhigo raxmad iyo qurbo iyo zakaatan yacni dahiritaan uu maalinta qiyaame ku dahirayo ku soo dhoweynayo marka tanna noocaasay noqonaysa taribat yamiinuk saasoo kale noqonaysa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay kaloo sheegtay qaalat waxay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxay ii soo galay rasuulka ilaahi calayhi asalaatu wasalaam wa cindii rajul yada oo agtayda uu ku sugan yahay nin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ii soo galay fa qaala wuxu uhi yaa caaishatu caaishay man haada kani muxuu ahaa kani waa kuma qultu waxaan idhi caaisha odhanaysa akhii min alradaaca waa walaalkay oo xagga naaska walaal igula noqday fa qaala wuxu uhi yaa caaishatu caaishaay undurna man ikhwaanukun undurna eega oo u fiirsada man ikhwaanukunna yay yihiin walaaladiin yaa naaska walaal idinkula noqday iska hubsada arrinkaas fa innama alradaacatu min almajaaca waayo naasnuugga muctabarkee uu xaaraantinimeeyaa wuxuu ahaaday oo qura min almajaacati gaajo xaggeed marka naaska laga jaqo bimacnaa naas kastoo la nuugo xukunka kama dhasho yacnii shuruud buu yeelanayaa waa in markaa majaaco sababteed uu ku yimaadaa oo gaajo daraaddeed uu ku yimaadaa waa in markaa waxay nisaabkii radaacaduna ay dhammaystiran tahay haddii shuruudihii aynay dhammaystirmin waxay noqonaysaa inaan markaa waxa weye xukunkii naasnuugu inaanu ka imanayn xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka tasabut in la sameeyo ayaa laga qaadanaya xadiiskan waxaa laga deliishanayaa radaacada u xaaraantinimaynaysaa waa in wakhtigii uu ilmuhu inuu naaska ku koro u baahnaa waa inay dhacdaa mar labaadkana tiradii iyo dee inay dhammaystiran tahay nisaabkii inuu dhammaystiran yahay waa lagama maarmaan haddii laga shakiyo ma dhammaystirma mise ma dhammaystirminna alaslu cadamu asalku waa inaanu markaa jirin asalku weyi mutalaazim ma aha masaladii aynu soo sheegnay ku saabsan aabbanimada xagga radaacada iyo hooyanimada xagga radaacadu inay mar walba labaduba jiraan wakhtiyada qaar bay kala hari karaan ruux baa wuxuu yeelan karaa aabbe xagga naaska ah oo aan hooyo xagga naaska aan lahayn ruux baa wuxuu yeelan karaa hooyo xagga naaska ah oo aabbe xagga naaska aanu lahayn soo qariib maaha ya masalan wuxuu yeelan karaa hooye xagga naaska laakiin aabbe xagga naaskaa male masalan gabadh baa nin baa qabay gabadhii waa dhashay yacnii ilmihii ayay markaa nuujisay ilmihii waxay nuujisay laba naas nuug bay nuujisay ninkii waa furay waa kala tageen waa caddad baxday nin kalaa guursaday ilmihii hore markaa waxaa horuu naaskii uga go'ay ilmo dambay qaadday haddana waa dhashay xawleynkiibaa ilmihii hore ku jiraaye saddex naasnugoo dambay nuujisay nisaabkii radaacadu waa dhammaystiran yahay laakiin laba ninoo kala duwan ayaa labadan caano u kala sabab ahaa aabbe xagga naaskaa inuu u noqdaa waxay shardi u ahayd shan naasnuug inuu markaa laga helo dee shan naasnuugna isagu sabab ma aha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hooyo xagga naaskaa baa ilmahaasi leeyahay aabbe xagga naaskaa ma leh suuro labaad ninbaa wuxuu qabaa laba dumara labadii dumar ahayd baa mid baa waxay nuujisay ilmahan laba goor midna waxay nuujisay saddex goor hooyo kasta uma dhammaystirma nisaabkii radaacadu oo shan goor may nuujin ilmahan ee midna labay nuujisay midna saddex bay nuujisay laakiin xagga aabbaha waa dhammaystiran tahay waayo labada caanayoba isagaa u sabab ah aabbe xagga naaska abuu leeyahe ilmuhuye hooyo xagga naaskaa ma leh waa masaa'isha luqsiga wakhtiyada qaarkood ay ku keenaan marka radaacada u xaaraantinimaynaysaa waa in nisaabkii ay dhammaystiran yahay ayaa sharti ah xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ninku marka waxa weeye inuu ehelkiisa hayra maxmuuda hinaaso wanaagsan inuu ku hinaaso hinaasaha midna waxa weye waxbuu kharibaa ya midna waxbuu wanaajinaya dayuusnimadii uu iska ilaalinaya inuu dayuus noqdo yuqiru calaa ahlihi alkhubsa isagoo arkaya in ajaanib ay la joogto inuu ku daawado iska daayo ma aha ay la khalwoodaan ama ay la mukhaaladoodaan oo dhex galaan marka inkaarka lagu inkirayo waa khayradii maxmuudka ahayd weeye waa ajaanibtu inay u soo galaan iyo wax la mida uu diidaayo waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu wax markaa shaki geliya uu arko yacnii inuu markaa su'aalo tasabut sameeyo oo aanu markaa markiiba iska inkirin waayo nebigu muxuu yidhi man haada ya waa su'aale ee markiiba iskama odhan sidee nin idinku soo galaa ya nin ajnabiya suu idinku soo galaa istifsaar buu sameeyey marka tahabutkii baa halkaana ku sugan can cuqbata bni alxaaris radia allaahu canhu annahu tazawaja umma yaxya binta abi ihaab cuqbata bnu alxaaris saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu guursaday gabadha la yidhaahdo ummu yaxya bintu abi ihaab la yidhaahdo ayuu guursaday fa ja'at amatun sawdaa waxaa timi oo reerkii u timi addoon madow ayaa u timi amatun addoon sawdaa'u madow ayaa u timi fa qaalat waxay tidhi qad ardactukumaa labadiinnaba waa idin nuujiyey labadiinnan isqabaa labadiinnaba anaa nuujiyey bay tidhi fadakartu dalika linabiyi sala allahu aleyh wasalam cuqba wuxuu yidhi nebiga calayhi asalaatu wasalaam baan u sheegay qaala wuxuu yidhi faacrada cannii cuqba odhanaya qaala cuqba wuxuu yidhi faacrada cannii nebigu sala allahu aleyh wasalam waa iga jeestay qaala fatanaxaytu cuqba wuxuu yidhi waa ka durkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam fadakartu dalika lahu dabeedna u sheegay nebiga sala allahu arrinkaasaan u sheegay buuhi mar labaad markii hore uma jawaabin fa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam wa kayfa yacnii sidee markaa aad u haysanaysaa baa macnuhu u dhacayaa waqad zacamat an qad ardacatkuma yada oo gabadhani ay sheegatay inay labadiinaba idin nuujisay sidaa ugu baaqi noqonaysaan inaa markaa zawjeyn isu ahaataan yani wuxuu tilmaamaya inay munaasib ahayn inaa isqabtaan iyadoo laydiin sheegay in labadiinnaba isku gabadhi nuujisay iyadoo laydiin sheegay inaa isqabtaan inay suuragal ahay fa nahaahu canha waa ka reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam canhaa gabadha inuu haysashada u haysanayo ayuu ka reebay maana ha haysanina sii daa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waxaanuu xadiisku tilmaamayaa saxaabiga la yidhaahdo cuqbat bnu xaaris inuu guursaday umu yaxya bintu abi ihaab inuu guursaday dabeedna addoon madowba waxay u sheegtay inay labadoodaba nuujisay cuqba waa ka beensaday oo warkaa run uma qaadan nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu u tegay waa u sheegay qisadii waxaanu weliba ku yidhi sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan wahiya kaadiba saasay tidhi wahiya kaadiba waxay sidaa tidhi iyadoo been sheegaysa yani nimay nuujin ayuu u jeedaa marka wuu beensaday warkaana waa beeniyey nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u tilmaamay inay isqabaan inaynay ahayn iyagoo loo sheegay in labadoodaba gabadh keliya wada nuujisay hadday gabadh keliya wada nuujisana dee akhawaan min alradaacaay noqonayaan inay walaala ku yihiin xagga naaska marka maxram bay isu noqonayaan marka hadday caddaato inay maxram isu yihiin oo ay naas keliya wada shaqeen nikaaxi waa fasakhmaya nikaaxi waa fasakhmaya haddaba mas'aladan gabadhan shahaadadeeda miyay ku fillayd in la aqbalo oo xukum yacnii waajibay ahayd inay kala tagaan oo nikaaxa la fasakho mise tawaruc iyo xalaal miiradunbay ahayd ahlucilmiga badankoodu waxay leeyihiin jamaahirta culammadu waxay ahayd min baab alixtiyaad watawaruc xalaal miirad iyo ixtiyaad bay ahayd laakiin waajib may ahayd nikaaxa in la fasakho waayo gabadhaa keliya hadalkay sheegtay xukunku kuma sugnaanayn shahaado dhammaystiranna meesha ma dhicin mar haddaan shahaado nisaab shahaado dhammaystiran aan lahaynin xukunkaasi wuxuu noqonayaa midaan laazim ahayn laakiin waxaa loo jeedaa ka tawaruco ka xalaalmiiro inaad ka xalaalmiirataa fiicane nahyigana waxaa looga jeedaa tanziih sidaa haddayna yeelinoo ay ku baaqi noqdaanna mid u bannaan bay ahayd jumhuurka culammadu saasay mareen imaam axmed isagu wuxuu maray shahaadatulmurdica keligeed waa ku filan tahay waayo shahaadaadku nisaab yacni mucayano ay ka wada siman yihiin ma jirto ashyaada qaarkood markhaatigoodu wuxuu noqdaa afar sida shahaadatu zina ashyaada qaarkood markhaatigoodu wuxuu noqdaa saddex sida waxaweeye ninkii haniga ahaa ee iflaasay ee marka waxaweeye jaa'ixada iyo dhibaatadu ku dhacday dabeedna faqiiray taajir marka waxaweye caydhoobay saddex markhaati baa xadiisku sheegeen ashyaada qaarkood markhaatigoodu wuxuu noqdaa laba oo laba nin baa ka markhaati kaca oo dumarna maba galaba ashyaada qaarkood waxaa ka markhaati kaca laba nin ama nin iyo laba dumara ayaa ka markhaati kaca ashyada qaarkood waxaa ka markhaati kaca nin qura sida waxa weeye shahaadada markaa bisha ramadaan aragga la arkayo yacni nin keliya ku filan sida xadiiska ibnu cumarba sheegaaya ashyada qaarkood markhaatigooda waxaa ku filan gabarh qura oo shahaadatulmurdica keligeed waa kaafiya xadiiskan baana u asala logamana jeedo nahyiga tansiihe asalkii baa lagu xambaaraya taxriimka ahaabaa lagu xambaaraya marka qowlkaas imaam axmed ku tegey wuxuu ka mid yahay mufradaadka madhabka ayuu ka mid yahay imaam axmed wuxuu leeyahy mufradaad wuu kale keli noqday madaahibta kale ama a'immada kale saddexda imaamee kale waxyaale mufradaad la yidhahdo uu ku khilaafay buu leeyihi marka mufradaadkay mas'aladani ka mid tahay jumhuurku waxay leeyihiin gabadh keliya shahaadadeed marnaba kuma fillaan ee waxaa ka markhaati kacaya waxay noqonaysaa dumar mutacadida waa inay noqdaan bacdigood waxay yidhaahdeen afar dumara waa in la helaa afarta dumara qolada yidhi waxay yidhaahdeen xaggii marka amwaasha marka laga hadlayo nin iyo laba dumara ka markhaati kacayey labada dumarina waxay u dhigmaan nin bay u dhigmaan marka halkii laba nin la heli lahaa arrinkan waa arrin dumar ka markhaati kaco oo markaysaga khafi ahe waxay noqonaysaa afar dumara in la helo ayaa loo baahanyey culammada qaarkoodoo ka yareeyeyna waa jiraan calaa kulli xaal mas'aladaas yada waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan a'immada qaar waxay qabaan laba dumara ilaaba ilaa waa in la helaa marka murdicada ayay xukum gaara siinayaan yacni xanaabiladu ama madhab alimaam axmed oo waxay leeyihiin gabadh kale markhaatigeed maqaamkan kuma filla laakiin hadday murdica tahay oo ay leedahay anaa nuujiyey shahaadadeeduna mid la aqbali karo ay tahay oo lagu kalsoon yahay waxay noqonaysaa in sideeda loo qaatay noqonaysa qowlkaasina waa qowl quwadiisa iska leh waxyaalaha laga deliishanayo waxaa ka mid ah qaacidada markaa culammadu ay yidhaahdaan yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala waxaa tabac ahaan u sugnaada waxaan madax bannaani u sugnaan oo axkaamaha qaarkood baa tabac ku sugnaanaya shaygaasina aanu sugi karin istiqlaalan xukunkaa u sugi karin masalan inay gabadhu markhaatigeedu nikaax markaa inuu fasakho ama talaaq inay ka markhaati kacdo gabadh keliya kuma filla faskii nikaaxu ama alaaqii shahaadatu imra'a kuma sugnaanayo istiqlaalan laakiin hadday irdaac ka markhaati kacdo ay tidhahdo anaa nuujiyey radaacadii waxay ku sugnaanaysaa qowlkeeda shahaadadeeday ku sugnaanaysa radaacadu hadday sugnaatana tabacan baa faskhigu u sugnaanaya marka yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala qaacidadaas waa markaa ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanaya haddii lagu socdo sida imaam axmed iyo ay mareen shahaado addoona oo la aqbalaa ku sugan culamo badan baa waxay yidhaahdaan shahaadada addoonka la aqbali maayo ama addoonta culamo badan baa saa yidhi ilaa bacdi laga sheegay inay yidhaahdeen shahaadatu alcabdi ghayru maqbuulatin bilijmac shahaadada addoonka la aqbali maayo waana laysku waafaqsay inaan la aqbalayn bacdi kalena markaasay caarideen oo yidhahdeen shahaadat alcabdi maqbuulatun bilijmac shahaadada addoonka waa la aqbalayaa ijmac baana lagu aqbalaya labada ee la sheegay midnaba ma jiro waayo sheegashada ijmaac la sheegto ijmaacnimada kuma sugnaanayso masaladana khilaafkeedu waa maxfuud oo waxa waxaweye waa la ysku khilaafsan yahay culammaduna waa mid ay markaa isku hayaan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a galmada shubha ku dhacday inaan xad iyo cuquuba toonna ka dhalanayn waayo alxuduudu tudra'u bishubahaat sida markaa lagu soo wariyey yacni xadiiska lagu soo wariyey maqaalka sanadkiisa ku jiro culamada qaarkoodna nowcan ma ay isku quweynayaan waxaase ka quwo badan aasaarta saxaabada ka soo aroortay ee macnaha tilmaamays waxaana weliba la soo naqliyey ijmaac la ysku waafaqsan yahay sida ibnu mundir kitaabkiisa alijmac ku sheegaayo wa ajmacuu cala ana dar'a alxaddi bishubuhaat waxay ku ijmaaceen culamadu in xadka lagu daafacaayo shubhooyinka in lagu daafacayo saasay ku ijmaaceen ayuu odhanayaa ibnu mundir uu odhanaya marka galmada shubhada nasabkii waa ku sugnaanayaa xadkiina waa dhacaya can ilbaraa'i bni caazib radia allaahu canhu qaala kharaja rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam baraa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa baxay yacni min makkata wuxuu ka baxay maka fatabicathum ibnatu xamza waxaa raacday oo daba gashay ina xamza xamsatu bnu cabdilmualib inanuu dhalay ayaa raacdo daba gashay tunaadii iyadoo u yeedhaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyada oo u yeedhaysa xaal u yeedhayso xaal ay u yeedhayso yaa cammi adeerow yaa cammi adeerow fatanaawalaha caliyun fatanaawalahaa waxaa markaa yani tiigsaday caliyun cali oo fa akhada biyadiha gacanteeda ayuu qabtay wa qaala wuxuu yidhi lifaatimata faatima wuxuu ku yidhi duunaki ibnata cammik duunaki ay khudii qaad ibnata cammik inantaa adeerkaa dhalay qaad yani xamsatu bnu cabdilmutalib nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa adeer buu ahaa oo xagga nasabka marka laga eego dee adeer buu ahaayoo aabbihii bay walaal ahaayeen xagga marka laga eego radaacada marka laga eegana naas bay wada shaqeen oo walaalay ahaayeen walaalo ayay ahaayeen marka wuxuu yidhi waxaad qaaddaa ibnata cammik adeerka inantiisa qaad inantiisii u dhalay marka labada jihaba ibnatu cammi bay noqonaysa aabbihii haddii uu adeer u yahay dee waxa weeye waxay noqonaysaa waa adeerun markaa sare u kacay yada nisbadeeda inagu laakiin si kale aynu ku magacownaa laakiin xagga marka laga eego radaacada oo markaa dee nebiga ay ahaayeen xagga naaska inay ka walaala ahaayeen oo suwaybe naaskeeda wada shaqeen adeer quman buu uga noqonayaa faatima u noqonaya marka duunaki ibnata camik faxtamalatha way qaaday fakhtasama fiiha sha'nigeeda waxaa ka dooday oo isku qabsaday caliyun wa zaydun wa jacfar caliyu bnu abi aalib iyo zayd oo mawlihii rasuulka ah sala allahu alayh wasalam iyo jacfar jacfar ibnu abi aalib oo cali ay walaalo ahaayeen saddexdaasaa isku qabsadeen mid waliba wuxuu yidhi anaa qaadayaan fa qaala caliyun way gar sheeganayaan faqaala caliyun cali wuxuu yidhi ana axaqu biha anaa u xaqnimo badan oo kuwa kale uga xaqnimo badan wa hiya bnatu cammii waxa weeyaan buu yidhi waa in adeertay waa in adeertay weeyaan wa qaala jacfarun jacfarna wuxuu yidhi ibnatu cammii waa in buu isaguna yidhi wa khaalatuha taxtii wa khaalatuha habaryarteedna taxtii yacni anay igu hoos sugnaato bimacnaa taacadaydii amarkaygay ku hoos jirtaayoo zawjadeyda weeye bimacnaa habaryarteed baan hayaa marka anigu laba sababood baan ku sheeganayaa xidaanadeeda waa midda koowaadee waa inaadeertay adeertay marlabaadkana habaryarteed baan qabaa marka anigu waxa weeye adlaytu bisababayn laba sababood baan ku sheeganayaa xidaanada qaala zaydun zayd wuxuu yidhi bintu akhii waa walaalkay inantiisii weeyi ukhuwada wuxuu u jeedaa ukhuwat diin ama ukhuwat lislaam walaalnimadii diinta ayuu uga jeedaa yacni ukhuwo nasab iyo mid raadaacatoonna kama dhexayn xamse kama dhexayn laakiin wuxuu u jeedaa xagga diintaanu walaala ka ahayn buu u jeedaa faqadaa biha anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu u xukumay likhaalatiha habaryarteed buu xukumay biha damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa ina xamse u noqonaya likhaalatiha damiirka ku jiraana wuxuu u noqonayaa ina xamse u noqonaya wa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam alkhaalatu bimansilati alum habaryartu maqaamkii hooyadoo kaley ku sugan tahoo joogtaa yacni wuxuu sheegay xukunka habaryarteedin loo dhiibayo oo iyadu markaa xidaanada ay yeelanayso kadibna wuxuu tilmaamay maqaamkii hooyada markii hooyo la waayey maqaamka hooyada inay istaagayso habaryartu wa qaala licaliyin nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu ku yidhi anta minii wa ana mink adigu waad iga mid tahay anna waa kaa mid ahay wa qaala lijacfarin jacfarna wuxuu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii ashbahta waad shabbahday khalqii abuurkayga iyo wa khuluqii akhlaaqda iyo dabeecaddayda labadaba waad shabbahday oo bimacnaa aad baad igu eg tahay hadday tahay sifaatka muuqda ee daahirka ah ee khalqiga ah iyo sifaadka qarsoon ee khuluqiga ah yacni labada mid walba waad iga shabbahdo waad iga egtay wa qaala lizaydin zaydna wuxuu ku yidhi anta akhuuna wa mawlaana adigu waxaad tahay walaalkayaa tahay wa mawlaana kii aanu xoraynay ayaa tahay mawla waxay leedahay macaani fara badan bay leedahay waxaase hadda looga jeedaa yacni kii la xoreeyaa looga jeedaa mawla waa la yidhaha ka xoreeyey waxaa kaloo la yidhahdaa kan la xoreeyeyna waa la yidhahdaa in adeerka waa la yidhahdaa saaxiibka waa la yidhahdaa ilaa macaani badan oo labaatan ku dhow ayay u sheegaan erayga mawla laakiin mawdican waxa looga jeedaa mawlaana ay catiiquna saasaa looga jeedaa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa in ina xamza ay isku qabsadeen saddexdan saxaabi xidaanadeeda ayay isku qabsadeen yaa haynayo soo korinaya saddexda isku qabsaday waxa weeye waa cali bn abi aalib iyo jacfar ay walaala yihiin iyo zayd oo mawlihii rasuulka ah sala allahu alayh wasalam saddexdaasaa isku qabsaday jacfar buu nebigu u xukumay jacfar wuxuu qabay inantan habaryarteed buu qabay marka waxa weeye waxaa loo xukumay habaryartii baa loo xukumay waxaanuu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam alkhaalatu bimansilati lum habaryarku wuxuu joogaa meeshii hooyadoo kaluu joogaa halkaana waxaa laga qaadanayaa xidaanada ilmaha marka uu yar yahay soo korinta la soo korinaayo cidda ugu xaqnimada badan inay hooyada tahay inay hooyadu ugu xaqnimo badan tahay waayo habaryarku wuxuu ku mutaystay inuu maqaamkii hooyada ku sugan yahay idan maqaamka hooyadu inuu cid walba ka horeeyo ayaa laga qaadanaya xadiis kale waa tii ku soo aroortay anti axaqu bihi maa lam tankixi ninbaa wuxuu furay gabadh ayuu furay ilmihii bay isku qabsadeen gabadhii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anti axaqu bihi maa lam tankixii adaa u xaqnimo badan gabadh yahay ilmaha soo barbaarintiisa inta aanad guursan xadiiskaanan sunanka qaarkood baa soo wariyey ahlucilmiguna waa quweeyeen oo imaam axmed iyo abu daawuud wakhayruh ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa barbaarinta ilmaha lasoo barbaarinayo aabbaha iyo hooyada waxaa u sii ansab ah oo ku sii fiican oo ku sii habboon hooyada saas aawadeed inta uu yar yahay ee ilmahaasi aadka u yar yahay waxaa loo dhiibayaa hooyadaa loo dhiibayaa hadday aabbaha isku qabsadaanna yadaa loo xukumayaa intaynay guursan haddaba halkan ishkaal baa imanaya ishkaalkani wuxuu yahay inantan habaryarteed ou nebigu u xukumay calayhi salaatu wasalaam xidaanadan u xukumay inay ilmahan soo barbaariso waxay ahayd mutasawija jacfar baa qabay xadiiskan kalena wuxuu sheegayaa antii axaqu bihi maa lam tankixi haddii xaqa xidaanadu ku dhacaayo guurka mutasawijay ahaydee see loo kulminayaa xadiiskan iyo xadiiska kale ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen marka aabbuhu joogo oo aabbihii iyo hooyadu ay isku qabsadaan inanta aabbaheed baa jooga ama inanka aabbihii baa jooga aabbihii hooyadina way kala tageen ilmihii hadday isku qabsadaan haddii aynay guursan aabbihii halkaasaa laga marinaya waxaa la odhanayaa hooyadaa loo xukumayaa hadday guursatana aabbahaa loo xukumaya haddaanu isagu ka tanaasulin laakiin mawdican ina xamza markan dee aabba uma joogin sidaas aawadeed ayaa qaraabadii kalaa meesha joogtay oo waxay isku haysta ilmaadeer cid inaadeer la noqonaysa ayaa isku haysataa xaalka caynkaasa mar haddaanu markaa aabba joogin waxay culammada markaa qaarkood ay leeyihiin yacni waxa weeye habaryarku waa ka horraynaya khaasatan haddii markaysagaa ninku ku raalli noqdo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood gabadhu hadday guursato waxaa dhici karta ninku inaanu jeclayn ubad aanu dhalin oo mashquuliya gabadhii ka mashquuliya khidmadii shaqaynaysay iyo wuxuu markaa ka doonayeyba yacni markaa waxa weeye ubad kaloo mashquuliya inaanu jeclayn baa dhici karta oo odhanaayo ubadka ciddoodii u geey oo xaq kalea ku tacalluqay waa taga almashquulu laa yushqal laakiin xaalka uu ku raallida yahay zawjku dee waa ka duwan tahay mawdicanna jacfar isagaaba daalib ahaayoo doonayey marka ogolaanshiya dheeraad baaba meesha yaalla isagaaba ku dacwinayo lahaa inantan anaa markaysaga markaa qaadayo u xaqnimo badan marba hadday caynkaa tahay baa loo qadimay calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin haddii waxa weeye zawjku uu idmo oo ogol yahay xaalka caynkaas ah waxay noqonaysaa inay marka waxa ilmihii soo korin karto soo barbaarin karto xidaanadii aynay markaa ku dhacayn ilmuhu hadduu yaro roonaado ama waxa weeye uu dee qadar uu wax kala dooran kara uu noqdo lix jir toddoba jir ama wax la mida xaalka caynkaasee toddoba jirkoo kale uu yahay waxaa soo arooray xadiis sheegaya waa la takhyiirinaya oo la odhanaya kaasina waa aabbaha taasina waa hooyada kaa doonto raaca ka u doorto ayaa loo xukumaya ka u doorto ayaa loo daynaya xadiiskaana culammada qaarkood baa qaatay oo yidhi waxay noqonaysaa in isagana markaa waxaa lagu xukumi karo xaalka la takhyiiriyo oo yukhayar markaa labada kuu doorto baa loo xukumayaa baa bacdu ahliilmi ay markaa yidhaahdeen xadiiskan waxaa ku sugan oo laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam akhlaaqdiisu inay wanaagsanayd baa laga qaadanaya oo markii uu xukumay oo gartu siday tahay sheegay haddana nebigu wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam mid walba inuu doonay inuu raali geliyo midu ku yidhaahdo ashbahta khalqii wa khuluqii iyo midu ku yidhaahdo anta akhuuna wa mawlaana iyo midu ku yidhaahdo anta minii wa ana mink yacni cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi anta minii wa ana mink yacni midkan weliba ka kaluu ka tirsan yahay bimacnaa waxay noqonaysaa ammaan nebigu sala allahu aleyh wasalam ammaanayo yani waxaad ka dhigantoo kale yacni mid markaa iga midoo kalead ka dhiganta hadigayga iyo waddadayda iyo dariiqayga ayaad markaa ku sugantay calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamaya ammaan la ammaanayo ayaa looga jeeda anta akhuuna wa mawlaanana waa saas ileehay waxaa looga jeedaa irdaa la raali gelinayaa looga jeeda xukunkii markii la xukumay ayaa mid walba hadal lagu raaligelinayo lagu yidhi hadal lagu raali gelinayo lagu yidhi waxaa xadiiskan laga qaadanayaa xidaanada hooyada inay ku xigto habaryartu inay ku xigto maadaama la yidhi mansiladeeday ku sugan tahay oo xagga raxmadda iyo naxariista iyo tudhaalaha iyo dhimrinta ilmaha ay u dhimrinayso ayay meeshii hooyadii iyo maqaamkii hooyada ku sugan tahay dee maqaamka hooyadu cadiim buu ahaa marka waxay ku tusinaysaa in xaalka caynkaasa dadka kale laga hormarinaayo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk